بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل وسنن الحج حجك سنياشيس كثيرة ويفر بدنه waxaynu ka bilaabaynaa sunan اlxaj xajka sunayaashiisu kaiiratun way fara badan yihiin waxaa ka mid a sunnayaasha xajka in talbiyada lala yimaado oo labeyk allaahuma labeykada la badiyo haddii rag la yahayna kor loo qaado haddii dumar la yahayna hoos loo akhriyo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam afdalu lxaj markuu ka warramayey wuxuu ku sifeeyey inuu yahay alxaju thaj oo macnaheegu ay tahay xaj waxa ugu qiimo badan ka talbiyada kor loo qaado dhiig badanna lagu daadiyo haddaba ityaanu talbiya ama talbiyadaa la akhriyayaa waxa weeye sunne sunnayaasha xajka ka mida waa kow sunnayaasha waxaa ka tirsan wataqdiimu alxaji cala alcumra in xajka la horreysiiyo oo cumrada la dembeysiiyo innagu inta badan xujaydeena dalka ka tagtaa sidaa ma aha waa cagsi oo inagu cumraday horreysiiyaan xajkana way dembeysiiyaan tamatuc baynu ku xidhanaa inagu sida badan tamatucuna waa in bilaha xajka cumro la xidho isla sanadkaana xaj lala yimaado kolkaa tamatuc ayaynu inagu u badannahay oo xajka ayaan qadinnaa cumradana waynu dambey cumrada ayaan qadinnaa xajkana waan dambaysiinaa taqdiimu alxaji cala alcumra haddaba waxaa suurtagal ay kuugu noqon kartaa siyaabo badan inaad xajka horreysiisato kadibna aad cumrada la timaado waa qodobka labaad ee sunnayaasha ah wa dawaafu lquduumi dawaafka dawaafulquduumka loo yaqaan baa isna ka mid ah dawaafyada marka culima laga waramayo dawaafyada kuwa sunnaha a ah mooye kuwa kale marka laga waramayo waxaa loo qaybiyaa dawaafka dawaafulquduumka la yidhaah iyo dawaafka dawaafulifaadaha loo yaqaan iyo dawaafka dawaafulwadaaca la yidhaah saddexdaa dawaafba xajka iska leh saddexdaa dawaafba xajka ayaa iska leh waa dawaafulquduum waa dawaafulifaada waa dawaafulwadaac saddexdaa dawaaf dawaafulquduumku waa xaj baad xidhatay adigoo halkan ka tegey baad yolamlam xaj kasii xidhatay markaad maka tagto eed maka gasho aayarun hudheelka iska degi maysid oo maalintii yowmu tarwiyada sugi mayside intaad kacbada tagto ayaa dawaafi dawaafkaasi maaha dawaafu ruknigaagii ma aha dawaafkaagii xajka ma aha waa dawaaf dawaafulquduum loo yaqaano weeyaan dawaafulquduum intaad kacbada dawaafto ayaa haddaad sacyi raacisana sacyigii xajka ayuu kuu noqon haddaadan sacyi raacininna dawaafkaaga dawaafulfaadaha ah unba sacyigaagu daba dhici doonaa dawaafkaa dawaafulquduum baa loo yaqaanaa waa sunayaasha xajka ayuu haddaba ku jiraa dawaafulquduumku xajka ayuu raacsan yahu taabicu yahay laakiin ma aha dawaafka iska sunnaha ah ee mustaqilka ah ma aha dawaaf wa ragcataa adawaaf labada ragcadood ee ragcatu dawaafka ah ragcatay adawaaf la yidhaahdo ee khalfa maqaami ibraahim lagu tukado meesha maqaamu ibraahimka la yidhaha gadaashooda ama dabadooda labada ragcadood oo lagu tukadaana waa sunayaasha xajka walow culimada ay jiraanba qaar qaba labada ragcadood inayna sunno ahaynay waajib inay yihiin waxaa inoogu soo xiga walubsu izaarin warida sunayaasha waxaa kamid a inaad xidhato izaar iyo warida abyadayni cadcad izaarka iyo ridaaga kolley waxaa laga garanayaa xadiidkii ama riwaayadii zuhri uu saalim ka wariyey waa rasuulka ayaa sala allahu calayhi wasalam yidhi qofku xajka ha ku xidho biridaain biisaarin wa ridaa'in wa naclayn caddaankana waxaa laga keentay khabar kale ama xadiid kale oo zaa'id ka ah oo khayru hiyaabikum albayaadkii xadiidkii ahaa dharkiina waxaa ugu khayr badan caddaanka ayaa ugu khayr badan kaasna caddaan inay kuu noqdaan waa sunne markaa haddaba haddaad doontood laba go-oo mucasfara ama medmadowba aad iska xidhato ama midab kaleba la geliyey haddaad iska xidhato waxa weye sunnaad khilaaftaye mushkilad male oo ibnu cumarba waa la weriyaa mararka qaar inuu ku xidhay faslun wa sunanulxaji xajka sunayaashiisu kaiiratu way fara badan yihiin sunayaal aad u fara badan buu xajku leeyahay minhaa waxaa kamid a ah altyaanu in lala yimaad bitalbiyati talbiyada labeyk allaahuma labeyka waa in lala yimaad wa taqdiimu lxaji xajka waa in la hormariyo cala alcumrati cumradana laga hormariyo wa dawaafuulquduumi dawaafka soogalootiga markaad saa u soo gasho aad dawaafay sidna waa in lala yimaad wa ragcataa adawaaf labada ragcadood baa ka mida ee ragcatu dawaafka loo yaqaan walubsu izaarin hoosgunti in la xidho waridaain iyo go yadayni cadcad ayaa iyaguna ka mid ah sheekheennu haddaba sunayaashii uu ka soo gaabsaday wuxuuna inoogu gaabiyey shan qodob shan qodob oo sunayaasha xajka ah buu inoo sheegay kow alityaan bitalbiya waa inaad labeyk allaahuma labeyka la timaad laba wa taqdiimu alxaji cala alcumra waa inaad xajka horreysiiso saddex wa dawaafu lquduum dawaafka dawaafulquduumka ah waa inaad la timaado afar ragcatey adawaaf labada ragcadood ee ragcatu dawaafka loo yaqaano waa inuu qofku la yimaado shan lubsu izaarin wa ridaa'in abyadayn hoosgunti go iyo mashay hoosguntiya oo cadcadna waa inuu xidho waa labadan qayd ee cadcad shantaa qodob ayuu sheekhu halkaa inoogu tilmaamay inay sunnayaasha xajka ay yihiin intaa wuu ka badan yahay sunnayaasha xajku oo maydhiyada oo qura haddaynu ka hadalno ayaynu yaabi doonaa ama kutubta fiqigu ay baab u samaysan doonaan hadda mawaaqiiddii buu ka hadlayaa miiqaadyadii xajka miiqaadka xajka halka xajka laga xidho ama laga xarmado ayuu ka hadlayaa miiqaat lxaj xajka iyo cumrada markaynu ka hadlayno miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniya bay leeyihiin miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniya bay leeyihiin miiqaad zamaniya waxaa looga jeedaa gaar ahaan xajka markaan soo qaadano xilli baa jira xajka aad xidhan karto iyo xilli adan xajka xidhan karaynin almiiqaad azamani baa loo yaqaanaa markaa waa goorta xajka la xidhanayo ama aan la xidhanaynin almiiqaad azamani ilaahay aayad qur'aana buu inoogu tilmaamay subxaanahu wa tacaala xilliga xajka la xidho rabbigeen wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaan buu rabigeen leeyahay bilo ashhur ah oo macluumaad ah oo la yaqaan wey jamacaa haddaba ilaahay ashhurka uu yidhi culimmadu markay hoos u eegeen waxay ogaadeen xajku inuu laba bilood iyo toban habeen yahay intaad xidhan kartaa waa bisha shawaal ramadaan sidaa markay u baxdo ee shawaal la gaadho xaj baad xidhan kartaa waa kow waa bisha ka dambaysa shawaal ee dilqacdo la yidhaahdo dilqacdo soddonkeega ama sagaaliyo labaatankeegaba xaj waad xidhan kartaa waa bisha dilxija ee carafa ay ku jirto maalinta carafi ay ku jirtay kamid tahay tobankeega hore tobankeega hore ama sagaalkeega hore oo habeenka tobnaad uu kugu jiro habeenka tobnaad uu kugu jiro saasaa toban loo leey lakin maalinta tobnaad kuuguma jirto maalinta tobnaad kuuguma jirto habeenka tobnaad baa kuugu jira haddaba culima markaynu sidaa u eegno laba bilood waa shawaal iyo dilqacda iyo dilxijo tobankeega hore ayaad xaj xidhan kartaa waa miiqaadka zamaaniga ah ee rabigeen inoo jideeyey in xaj la xidho xaj in la xidho intaasaa laynoo jiday laba bilood iyo toban habeen almiiqaad azamani saasuu ilaahay u yidhi alxaju ashhuru macluumaat xajku waa bilo la yaqaan haddaba haddaad ramadaan istidhaahdo xaj xidho kuu xidhmi maayo xajku ramadaan baad istidhi xajkii xidho oo yaa gaadhayba xilligii xajka la xidhanayay bilihii xajkaba yaa ku jira haddaad xaj baan adniyootood idha istidhaahdana wuxuu noqonayaa maxay cumruunbuu kuu noqoni xajnimadii wuu ka bixi almiiqaad azamaani oo xajkuwa kaa ama cumrada haddaynu soo qaadano cumradu iyadu male xilli gaar ah oo la odhanayo xilligaa unbaa la xidhan karaaye zamanka oo dhan ayaa u ah miiqaad cumrada xilli kasta cumrada waad xidhan kartaa allaahuma ninka xaajiga ah ee acmaasha xajka wax lagaga leeyahay mooyaane adigoo carafo taagan haddaad tidhaa cumran xidhana adigoo carafo taagan carafo soo dhammaystay carafo adoo soo dhammaystay haddaad tidhaahdo cumran xidhanayaa lagaama yeelayo oo xajkii ma isagaa ku xajkii weli xilligii xajka ayaad ku jirtaa muxrim baa tahay xaj baa camal kalaad ku jirtaa camalkan horta ka faaruq markaasaad cumro xidhaniye xilligaa ninka xaajigiihi xajka uu ku jiro unbaa lagu odhanayaa camalkaagii cumradu wuu taagan yahay haddaadan xaaji ahaynna halkuu kani camalka xajka a ka gudanaya adna cumraad ka gudan kartaa oo cumradiibaad dhinacan kale adna ka gelaysaa haddaad reema ka tahay ama meel kaleba aad ka timid oodan xajiyina aad cumraysatay dabaad heli kartaa sidaa darteed waxaa la ogaaday inayna cumradu lahayn miqaad zamaaniya oo gaar ah laakiin xajku wuxuu leeyahay miiqaad zamaaniya siday aayaddaa ilaahay uu inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala miiqaad baa jira haddaba makaaniya sow xilli la xidho kamaynaan warbixinin oo xajka maynaan odhan laba bilood iyo toban habeen cumraduna waa mulaq so maynaan waktigaa doonto xidho haddaba waxaad ogaataa xagga makaankana meel laga xidho ayaa jirta oo miiqaad makaaniya la odhanayo qofka xajka aadaya ama xajka tegaya miiqaat makaaniya meel goob uu ka xidho ayaaayaa dhacaysa waa shan meelood baa laga xidhaa xajka shan miiqaat ayuu xajku leeyahay afar kamida axaadiista iyo sunada rasuulka ayaa laga qaatay xadiikii rasuulka uu ku lahaa huna lahuna weliman ataa calayhina xadiikii baa laga qaatay afar meelood in laga xidhan karo oo xadiikaasay ku cad yihiinba ree najdi oo dhani qarnulmanaazil bay ka xidhanayaan waana la caddeeyey yaman iyo waxa ku beegan oo dhan xaggan koonfurta ilaa macal innaga inagu dara iyo lamlam bay ka xidhanayaan shaam iyo masar iyo maqrib alcarabna juxfe ama raaqib bay ka xidhanayaan ree madiine iyo cidda ku beeganina dulxudayfe ayay ka xidhanayaan afartaaba waa afar ummaddu ay isku waafaqday oo sida la ogyahay axaadiista rasuulka inoogu qoran sala allahu calayhi wasalam waxaa jira haddaba reer ciraaq iyaguna daatu cirqin bay ka xidhanayaan laakiin mas'alada ijtihaad baa lagu helaye xataa imaamu shaafici waxa weeye wuxuu leeyahy halkaa meel ku beegan oo dhinacaa ka xigta in laga xidhaan aanu jeclaysan lahaa buu leeyahay oo miiqaadyada kaga kaga uga ugaga toosan ama kaga beegan reer ciraaq oo kale daatu cirqin shantaa miiqaad ama afartaa miiqaad ayuu xajku leeyahay oo laga xidhaa haddaba haddaad xaj doonayso inaad xidhato oo miiqaadyadaa aad ka fog tahay aafaaqi aad tahay miiqaadyada ka shisheeya sida inagoo kale hadda yalamlam waynu ka shishaynaa dee yalamlam miiqaadkaa inaga iyo maka inoo dhexeeya cid kaste oo miiqaadku xagga maka uu ka xigo marka ay doonayaan inay xajaan ama inay cumraystaan miiqaadka ayay ka xidhani xaj iyo cumro waxay doonayeenba miiqaadka ma dhaafayaan alixraam min almiiqaad waajib buu ahaa waa shay waajib ah oo lagama maarmaan ah weeye alixraam min almiqaad inaynu samayno oo miiqaadka laga xidho waa ko qofku hadduu haddaba miiqaadka laftiisaba degan yahay halkii miiqaadka ahaaba haddii adiga gurigaagu yahay dee ilaahay baa miiqaadkii ku dejiye halkan un ka xidho ilain lagu odhan maayo miiqaad kale doonee kan waa degan kan iska daa laguma odhanayo kan kanun ka xidho haddaad miiqaadka xagga maka ka xigto makana adan ka tirsanayn makana ma degenid maka iyo miiqaadka dhexdoodaad degan tahay xajkaaga iyo cumradaadaba waxa miiqaad makaaniya u ah halkaa aad degan tahay unbaad ka xidhanaysaa dib u noqoo miiqaadka tag lagu odhan maayo bertaa tegentu unbaad adigu ka xidhanaysaa haddaad ree makaba tahay oo qof mekiya a tahay dee miiqaadkaagu hadduu xaj yahay waa halkaa aad degan tahay maka dhexdeeda ah haddii uu camalkaagu cumro yahayna miiqaadkaagu waxa weeye xilliga meesha kuugu dhow ama tanciim tag ama jucraano tag ama xudaybiye tag meeshaa doonta tag meesha xilli kuugu dhow unbaad odhanaysaa halkaasaan aadaya oon ka soo xidhanaya waremaka haddaa tahay faslun welilxaji xajka waxaa u sugnaaday walcumrati cumradana waxa u sugnaaday mawaaqiitu miiqaadyo ayaa u sugnaaday meelo laga xidho xajka meel baa laga xidhanaya cumradana meel baa laga xidhanaya zamaaniya zamaaniya wa makaaniya iyo kuwa makaaniya meel xajka aad ka xidhan iyo meelaad cumrada ka xidhan baynu arkaynaa xilli aad xajka xidhan ayaynu arki doonaa falmiiqaatu miiqaadka azamaaniyu zamaaniga ah oo lilcumrati cumrada u sugani waa fii kuli waqtin xilli kaste cumrada xilli kaste waad xidhan kartaa allaahuma waxaa laga soo reebay qofka xaajiga ee camalka xajka ah ku jira ee welibana maxaanku idhaahdaa bacda wuquufi carafa inuu cumran xidhan yidhaah lama ogola qabla wuquufi carafa laakiin waynu ka hadli doonaa iyada falmiiqaatu miiqaadka azamaaniyu zamaaniga a ah oo cumrada u sugani waa fii kulli waqtin xilli kaste welilxaji xajka miiqaadka u suganina waa fii ashhurihi bilihiisa ilaahay qur-aanka ku sheegay alxaju ashhurun macluumaad laba bilood iyo toban habeen falaa yuxrimu xidhan maayo bihi xajka xidhan maayo ilaa fiihaa bilahaa mooyaane bilahaa unbaad xaj xidhan kartaa wahiya bilahaasina shawaalun waa bisha shawaal wa dulqacda iyo bisha dulqacda oo dhammaystiran wa cashru layaalin iyo toban habeen oo min dilxija bisha dilxija a ka tirsan tobanka habeenee dilxija waxaynu nidhi toban maalmood ma odhan kartid waayo maalinta tobnaad waa maalintii ciidiio wuquufkii carafa ku dhaafay suurtagal maaha maalinta ciidda xaj baan xidhanaya inaad tidhaa laakiin habeenka tobnaad waa habeenka ciidda ee carafa laga soo noqonayo oo habeenkaa carafa way jirtaa bay culimada u badan yihiin kol hadday carafa jirto waad xidhan kartaa habeenka wixii salaada subax ka horeeya fajarka wixii ka horeeya wax mushkilada male miiqaadkii zamaaniga ahaa oo xaj iyo cumraba ah ayaynu halkaa kaga baxnay xajka laba bilood iyo toban habeen baynu ka dhignay cumradana mulaq baynu uga dhignay miiqaadka makaaniga ah waa meesha laga xidhanaya waa ahlkee talow wa ama almakaaniyu miiqaadka makaaniga ah meesha laga xidhanayo faman kaana ninka ahaaday bimakata maka dhexdeeda ba'daasi waa bimacnaa fii faman kaana ka ahaada bimakata ay fii maka maka dhexdeeda ka ahaadaa min makata maka ayuu ka xidhani lilxaji xajka haddaad maka joogto maka ka xidho miiqaadkaagu waa maka eh wa adna alxilli xilliga meesha ugu dhow buu ka xidhan lilcumrati cumradana haddaad cumr haddaad xajiyeyso maka ka xaji oo ka xidho haddaad cumraysanaysana adnaa xillin ama tanciim tag oo halkii caaisha ay tagtay ah ama jucraano tag oo halkii la yidhi rasuulkaa tegay cumrooyinkiisii mid kamida ah ama xudaybiyo tag oo halkii rasuulka lagu sharay ah ee cumradiisii sulxulxudaybiya halkii uu ka dhacay oo galbeedka magaalada ah meelina waa waqooyiga magaalada way kala duduwan yihiin kolley cumradana adnaa xillin baa tegi xajkana maka dhexdeedaad ka xidhan haddaad xaramka degan ka waran haddaba masjidka laftiisaad degan tahay masjidxaraamkaaad degan dad baa iska jooga masaajiko iska cibaadaysta uun halkaa masaajidkun iska dhex fadhiya jira hadda lama ogolo masaajidka in la seexdo la soco amaradaa ku wada xidhan lama ogola haddaad saa isku tuurto waa lagu imanaya ka kac lagu odhanaya eeg in yar mooyaane ramadaanta waa la ogol yahay oo ramadaanta xilli la seexdaa jira ramadaanta oo kale waa way dhacdaa bacda salaati subax ilaa maxaanku idhahdaa tobanka ilaa intaa meelo gaara waa waa la seexan karaa inta badan oo way dhacdaa in la nadiifinayo mooyaane nadiifinta ramadaantana habeenkiibaa loo bedelaaba laakiin sida caadigaa ah, seexad kuu yar yahay dadka seexdaa luuqluuqay tagaan laakiin kamaradu waxayna haynin salaanka salaanka bilaa kamarada xaramka salaanadiisa ayay tagaan dadka doonaya inay seexdaan haddaba waxaa dhacda haddaba haddii qofku uu xaramka degan yahay meeshuu doonaha seexdee halkuu xajka ka xidhan dee xaramku ka xidhanaya halkuu degan yahay lewa xaramkii hadduu cumro doonayana halkuu ka xidhan xilliguu u baxaya oo xilliga ayuu kasoo ay ka soo xidhan wa ama almakaaniyu miiqaadka makaaniga ah faman kaana ka ahaada bimakata maka dhexdeeda min maka maka ayuu ka xidhan lilxaji xajkii wa adna lxilli xilli meesha ugu dhow buu ka xidhan lilcumrati cumradii waa hadduu ree maka yahay haddaba waxaad ka warantay abaa lihi qof ree hadduu maka ka baxo oo meel maka ka duwan ayuu tegey iminka maalan anaa halkan magaaladii nin ka baxay maka ayaan tegey cumran ku galay xajkii baa maka iigu soo galay maxaa lay xisaabinaya inaan ayaa ahay baa lay xisaabini ree maka inaan ahay baa lay xisaabin ree maka ayaa tee maka ka xarmaa lay odhan nasiibka alle wuxuu qadaray makaba kama xarmanine intaan maka ka baxay ayaan maka dibaddeeda xajkii kasoo xidhay dhiig baa igu waajibaya waa khalad baan sameeyey waayo miiqaadkaygii lay cibraynayey makuu ahaa meel aan maka ahaynna waan tegey waxay culimmadu yidhaahdeen haddaad laakiin tagto miiqaadkaagii miiqaadkaagii baad dhaaftay waxaa lagaa dhigayaa nin wadankiisii tegey oo kale miiqaadka markaad soo marayso haddaad miiqaadka ka xidhato waxba laguguma le kol haddaad miiqaadkaagii soo dhaaftay waxaa la odhanaya hor ninkani dalkiisiibuu ku noqday iska daaya markuu ismaanucu yidha waan xajiyayaana dee miiqaadkaaga ha baa la odhan ilan maka waad ka soo safartaye laakiin adoo maka iska degan haddaad meelaan miiqaadkaagiina ahayn makana aan ahayn xaj baan ka xidhan atidaa warkaagu u adkaanaya oo dhiig iyo waxbaa meeshaa soo gelaya qofku hadduuna ree maka ahayn xagguu ka xidhan wa kayrulmakiyi maka kayrkeed ka mekiga a ah kayrkii yuxrimu bilxaji xaj buu xarman iyo walcumrati cumro min almiiqaati miiqaadka alkhaasi bihi isaga khaaska u ah miiqaadkiisa meeshiisa gaarka ah ayuu ka xidhanayaa hadduu ree yamaneed yahay ama wixii yaman koonfur ama makaba koonfurteedii ah ee dee yalamlam koonfur kasii shisheeya hadduu yahay halkaa ah, yolamlam ha ka xidho baa la leeyahay wa huwa miiqaadku litihaamati اlyaman yolamlam yaman iyo eh, tihaamo oo dhan ama tihaamatulyaman oo dhan iyo waxa ka sii dambeeya waa qof ree maka a baan ahay markaan tilmaantan bixinayo waxa ka sii dambeeya waxa ka soo dhowaan odhan lahaa haddii kale tihaamatulyman iyo waxa ka sii shisheeya yolamlam bay ka xidhanayaan waayo rasuulkaa caddeeyey sal allahu alayhi wasalam oo xadiid inoogu sheegay wlinajdin ree najdina qarnun ree najdina qarnulmanaasil bay ka xidhanayaan isna waa la caddeeyey oo arrin la isloog yahay waliahli ciraaq ree ciraaq iyo wa khuraasaan khuraasaan iyo wa ahli lmashriqi ree mashriqoo dhanina daatu cirqin kaasi maaha mutafaq daatu cirqin miiqaadka makaaniga ee daatu cirqiga waa kanan leenahay xataa imaamu shaafici baa ka hadlayey weliahli shaami shaam iyo wa misr iyo walmaghrib intaasoo dhanna waxa usugna waxay ka xidhanayaan aljuxfa juxfe meesha la yidhaah oo boqol kilomitr oo qura maka u jirta waa miqaadyada ugu dhadhow hadda miqaadka madiina ugu fog afar boqol iyo wuxuu u jiraa shan boqol oo dhadhow buu u jiraa afar boqol iyo dheeraad ayuu miqaadka madiini maka u jiraa juxfana boqol keliya ayuu u jiraa ninka madiine ka yimaadaa miiqaadka madiinena wuu soo maraa juxfe laftiisana wuu soo maraa juxfo lafteedana wuu soo mara hadda juxfo magaca waa raakib baa loo yaqaanaayo magaala ka dhisan raakibo waad soo maraysaayo boodhkeegaaad arkaysaa haddaadan hadday habeen tahayna laydhkeegaad arkaysaa hadday maalin tahayna boodhkeegiibaad arkaysaa looga baydhayey weliahli madiina ree madiinina dulxulayfa ayay ka soo xidhan hadda magaaladiibaaba iska gashayba magaaladay kamid tahayba dulxulayfa magaaladii bay noqotay shantaa miiqaad ama shantaa meelood ayuu qofka xaajigiihi ka xidhan yman iyo yaman iyo wixii kusii beegani waa yalamlam najdi iyo wixii kusii beeganina waa qarnulmanaazil ciraaq iyo khuraasaan iyo ahlulmashriq oo dhanina waa daatu cirqin shaam iyo masr iyo maqrib alcarab oo dhanina waa juxfa ree madiinina waa dulxulayfa shan baynu haynaa miiqaad haddaba qofka gurigiisu miiqaadka iyo maka dhexdeeda uu yahay ka waran miiqaadka iyo maka qofka uu gurigiisa udhexeeya ka waran ma miiqaadka dib ugu noqaa la odhan ma maka ayaa miiqaadku maka ka xidhaa la odhan ma gurigaaga ka xidha baa la odhan gurigiisunbuu ka xidhanaya isagu waxba lama dhibayo gurigiisunbuu ka xidhani bartaa gurigiisa ayuu ka xidhanaya waman qofka maskanuhu gurigiisu bayna almiiqaati miiqaadka iyo wamakata maka uu udhaxeeyo qofka gurigiisu miiqaadka iyo maka dhexdooda uu yahay fa miiqaatuhu halkuu ka xidhanayaa waa min xayu meesha anshaa fa miiqaatu miya miyaan sadartamay waman qofka maskanuhu gurigiisu bayna almiiqaati wa maka miiqaadka iyo maka qofku gurigiisu udhaxeeyo fa miiqaatuhu miiqaadkiisu maskanuhu waa gurigiisa war bartaa gurigaaga un ka xidhaa odhan gurigaaga ka xidho war kaleba ma jiro hadduu qofku haddaba halkan oo kale ka tago isagoo xaj doonaya ama cumro miiqaadkii lamlamna uu dhaafo maxaa la samayn siduu u dhaafay waxaa dhici karta inuu dhaafay ama miiqaadka madiinaba madiinaa tagtay madiine markaa tagtay ayaad gaadhi soo kiraysatay adigoo maka ku socda halkuu miiqaadkii madiine kaaga leexin lahaa unbuu gaadhigii laameydi soo qabsaday waxaa dhici karta inuu qofku ogaan usoo dhaafo ogaan waxaa kaloo dhici karta qofku inuu jahli usoo dhaafo waxaa dhici karta qofku inuu ilow usoo dhaafo waxaa dhici karta qofka ikraah inuu usoo dhaafo la helo oo askariba ay hesho qasab ku dhaaf ay yidhaahdeen waxaa dhici karta qofka inay hurda soo dhaafiso mar alla markuu gaadhigii sidaa u galay ee gaadhigii uu dhaqaaqay unbu gamcay miqaadka gaadhigu uu tegey laakiin wuu hurday isagu cidnama toosinin dadkii markay iska soo maydhmaydheen ee layska soo xidhay isagoo hurda unbaa gaadhigii lasoo dhaqaajistay dhexda isagoo marayunbu indhaha kala qaaday aawe miiqaadkii sawdigii hurduun baa la yidhi annagu waanu tagnee haddaba qofku hadduu miiqaadka dhaafo ama kas ha u dhaafo ama kama ha u dhaafo ama hurdo ku dhaafo ama ilow ku dhaafo hadduu miiqaadka soo dhaafo isagoo miiqaadkii iyo maka dhexdooda maraya hadduu dib u laabto oo xaj iyo cumro wuxuu doonayeyna aan xidhanin dib hadduu u laabto miiqaadkii ku noqdo uu miiqaadkii ka soo xidho horta kow ninkaasi dembi ma gelin dhiigna laguma le camalkiisiina waa sax dembi wuu ka badbaaday oo la odhan maayo dembi baad gashay dhiigna wuu ka badbaaday oo la odhan maayo xajkaaga ama cumradaada naqsi baa ku yimide kab oo dhiig ku kab la odhan maayo ilan dhiiggani xajka wuxuu ugu jiraa sidii sunayaashoo kale sow salaadeheenna sunayaa looma samaynin ilaaliyo rawaatib waa dhiig baa loo sameeyey xajka wixii khalada iyo sidii sujuudu sahwigiioo kale ay wax u kabaysay oo kale ayuu dhiiggani xajka u kabaya hadduu dib u noqdo qofkaasi labadaaba uu ka badbaaday haddaba hadduuna dib u noqonin bartaa uu taagan yahay ee miiqaadka ka sokayso hadduu xaj ka xidho ama cumro ka xidho markuu xidhay xidhashada kadib hadduu miiqaadkii ku noqdo horta wuu dembaabay oo meelan miiqaadkiisii ahayn buu ka xidhay naqsi ayaa yimid oo camalkiisii naqsi baa ku yimid oo xajkiisii ama cumradiisii jubraan baa looga baahan dhiig baa looga baahan yahay lagu kabo meelan mi hadda uba noqdo miiqaadkiibuuba tegeyba miiqaadkanuu tegey muxuu u qaban ilan xajkii u xidhaye cumradii u xidhaye ilaahayna wuxu yidhi hadaad xaj iyo cumro dhex gashood xidhato wa atimu alxaja waalcumra ma waxaad moodeysaa inaad odhan sidii salaadii waan ka baxay salaad kalean dib u xidhan <laughs> maya ma xaj iyo cumro wa qaacidada ka qoran wa atimu lxaja wlcumrata lilah xataa haddaad fasahaadiso xajkaaga iyo cumradaada waxaad u dhamaystiraysaa un sidii xaj caadiya iyo cumro caadiya baad u wadanaysaa ood u dhamaystiraysaa hadduu dib u noqdo uu miiqaadkii tago isagoo xidhayna uu noqdo waxba uma saxmayaan isagoon xidhanin hadduu noqdana dembigii iyo dhiiggiiba uu ka badbaaday baynu nihi hadduu noqon waayo uu halkaa uu ka xidhay un horay uga sii socdo ilaa maka waxa weye waxuu lamid yahay un kii xidhay ee noqday unbuu la yahay dembina wuu galay oo dee dembigu mulaq noqon maayo mar kaste eh, horta dembi wuu galay xajkii iyo cumradiina naqsi baa ku yimid xajkan mabruurka ah sow maynaan maqal xadiidkan uu rasuulku lahaa sala allahu alayh wasalam alxaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xajku hadduu mabruur yahay abaal aan janno ahayn qofku male sow ma aha abaal aan janno ahayn male abaalkiisu waa janno xajka mabruurka ee lagu biri sameeyey ma aha xajka noocaas oo kale miiqaadka haddaad dhaafto iyo eh, haddaad maxduuraad ku dhacdo iyo rag badan culimo badani waxay qaateen qaaciidada mabruurka waxa ka saaraya wixii dam waajibiye markaad gasho xajkaagaasi noqon maaya bay leeyihiin nooca xajkii loogu talagala ee loo baahnaaye saxdaa sidiisii udhacay wuu ka duwanaanayaabaa lagu leeyah markaa xajkaasi waxaynu haynaa haddaba qofku hadduu miiqaadka dhaafo xukunkiisii siduu noqonayo waman qofka maskanuhu gurigiisu bayna almiiqaati miiqaadka iyo wamakata maka dhexdooda uu ahaado fa miiqaatuhu miiqaadkiisu maskanuhu waa gurigiisa halkaa guriga uun ka xidho waman tajaawaza ka dhaafa almiiqaata miiqaadka ka dhaafa hayra muriidin isagoon doonaynin lilnusuki camal halkaa hadda iminka markaan isku baraarujino dad badan baa hadda dhaafa miiqaadkaa ha sahlanina anigu dad badan arinka sahlan maaha waxaa jira iminka maalan ardaydeena madiine wax ka barata oo kale haddaan tusaale usoo qaadano ardaydeena madiine wax ka barata oo kale haddaan soo qaadano waxaa loo ogol yahay xajkii mar baa loo ogol yahay markaana jaamacaddaaba laga yaabaa inay kaxaysaba tasriix baa la siinayaa si caadi u xajiyaya laakiin markaa waxa aan ahayn ma isagoo labadiisii go cadcad xidhan oo miiqaadkii madiine ka soo cumraystay ayaad u malaynaysaa inuu dariiqa soo marayo waa la qabanayaa waxaa laga yaabaa jaamacadda in laga kansalo waddankana laga eriyo waa halis kolkaa muxuu samaynayaa laba un u gudboon inuu miiqaadka soo dhaafu aayarun maka iska yimaado iyo inuu soo xidho xajkii isagoo khamiiskiisii xidhan cumradii inuu xidho isagoo khamiiskiisii xidhan khamiiskiibuu xidhan yahay waa iskaas saa dee laba maxduur ama miiqaad dhaaf ama labadii go-e cadcadaa ka tag labadaasaa u gudboon markuu cumro kusoo gelayo runtii waa adadayg aada u badan ayaa haysta sidaa darteed anigu waxaan idhaahdaa aad waxaan u idhaahdaa dadka laga xajayo oo kale samaydaan arag haddii qofka cumro loogu darayo waxaan idhahdaa war adeer qof cumradii haddii la doonayo cumro si dhamaystiran qofka in looga soo gudanayo dee halaga daayaan idhaahdaa dadkan eh, ama miiqaadka dhaafaya ama maxaanku idhaahdaa iyagoo khamiisyadii xidhan doonaya inay soo galaan waa arin adag waayo tasriix baan jirin tasriix ayaan jirin waa masalo u baahan runtii halkaasi inagoon ardayda waxba u diidanayn ardayda waxba uma diidanin haddii aynu leenahay xaj loo diraya iyo haddaynu leenahay cumraa loo dirayaaba waynu u diriya laakiin waxaynu rabnaa ciddan ay ka xajayaan wixii maynoo dhamaystiran yahay baynu rabnaa miiqaadkii ma laga xidhanaya haddii xaj horta hadday tahay iyo cumro kolba kay tahayba miiqaadkii ma marayaan oo dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa dariiq la maraya ma yahay taasaa su-aal runtii u baahan ah sharcigu ma aha hebel baan jecelahay oo halkaa jooga ama hebel baan u jecelahay in waxaa loo diro oo saa uu yeelo sharcigu waxa wey waa daree waa shay cad weeyi kolka qofku hadduu sidiisa arrinkaa u gudanayo axsan ahlan wasahlan ha dhuundhuuntaba hadduu doonayo haddii laakiin una gudanaynin ammaanadu de wa wa waa arrin adag weeyi camalkan lagu dhiibaya waa ammaano wadaado badanoo waxaa jira xaj xataa loo dhiibo oo halkan inta lacag looga dhiibo qaada oo laga yaabo inay arday uqaybiyaan ardaygiina uu he miiqaadkiisi u dhaafayo waa ammaano loo dhiibo oo layidhi hebel baa laga soo xajayaaye cidsi kolka way adag tahay arrinkaas haddaan la sixin runtii anigu waa arrin iga yar degi waayey wey aada igama degayo xaqiiqatan ardaydana waxba uma diidanin inay wax saxmaanun baynu rabnaa waxaa inoo muuqata halkaa haddaba qofku hadduu miiqaadka dhaafo inuu ko dembi galay xajkiina naqsi inuu ku yimid dhiigna in laga rabaynu haynaa ama xaj ha ahaado ama cumro ha ahaado kuu dooni ha kuu noqdo faslun welilxaji xajka waxa u sugan walcumrati cumradana waxa u sugan mawaaqiitu miiqaadyo ayaa u sugan zamaaniyatun zamaani ah wa makaaniyatun iyo kuwa makaaniyaba falmiiqaatu miiqaadka azamaaniyu zamaaniga ah oo lilcumrati cumrada u sugnaaday fii kulli waqtin waqti kasta weeye walilxajika xajka u sugnaadayna fii ashhurihi bilihiisa weeye falaa yuxrimu xidhan maayo bihi xajka xidhan maayo ilaa fiihaa bilaha dhexdooda mooyaane wahiya bilaha xajka la xidhaa shawaalu waa bisha shawaal wadulqacda iyo bisha dilqacda wa cashru layaalin iyo toban habeen oo min dilxija bisha dilxija ka tirsan wa amba almakaaniyu miiqaadka makaaniga ah miiqaad makaaniya baynu rabnaa meel laga xidhanayo faman kaana ka ahaada bimakata maka dhexdeeda min makata maka ayuu ka xidhan lilxaji xajkii wa adnaa xillin xilli meesha ugu dhow buu ka xidhan lilcumrati cumradii wa hayru lmakiyi yuxrimu wuxuu xidhanayaa bilxaji xaj buu xidhan walcumrati cumrana wuu xidhan min almiiqaati miiqaatka ayuu ka xidhan alkhaasi bihi ee isaga khaaska u ah wa huwa miiqaatku litihaamati اlyaman tihaamada yamaneed marka loo eego yolamlamu yolamlam weeyi walinajdi nejdina qarnun meesha qarnin la yidhaah weeye waliahli اlciraaq reer ciraaq iyo wa khuraasaan iyo wa ahli اlmashriqna daatu cirqin weeye weliahli shaam iyo wa misr iyo walmaqribna aljuxfatu juxfo weeye weliahli lmadiinati ree madiinana dulxulayfa weeye meesha dulxulayfe la yidhaah waman qofka maskanuhu gurigiisu bayna almiiqaati miiqaadka iyo wa makata maka dhexdooda uu ahaaday fa miiqaatuhu miiqaadkiisu maskanuhu waa gurigiisa uun waman tajaawaza ka dhaafa almiiqaata miiqaadka ka dhaafa hayra muriidin isagoon rabin linusuki camal haddaad miiqaadka dhaafto adoon camal rabin cumroa haddee ilaahayna lama khaaimi karo cumro iyo xajtoona adoon rabin haddaad miiqaadka dhaafto uma araada uu doono alixraama inuu xarmado bihi camalkii fa miiqaatuhu miiqaadkiisu min xayu anshaau halkaa uu hadda ka bilaabay uun halkaa uu ka bilaabay un baa laodhanayaa miiqaad bay kuu tahay ilan markii hore uu dhaafay isagoon rabine faslun wayajuuzu waxa bannaan an yuxrima inuu xidho xajka mufridan isagoo mufridoo ifraadinaya wa mutamatican isagoo mutamatic samaynaya oo tamatuc kula imanaya ow qaarinan ama isagoo qaarin oo xidhiidhinaya ow muطlaqan ama isagoo iska iطlaaqay un camalkii oo muطliqa wayasrifu wuxuu u leexinaya ilaa maa shaa wuxuu doono xajka qaabka loo loo xajiyo ayuu hadda ka hadlaya markaad doonaysa inaad xajido sidee baad u xajiyeysaa oo xajkaagu waa noocee seebaa u xaji lagu odhanaya markaad xajiyeyso saddex dariiq ama afar dariiq ayaa xajka loo loo niyoodaayo loo xidhaa kow ifraad waa la niyoodaa xaj qura inaad xidhato ifraadku waa xaj kelidiya ifraad waad niyoon kartaa xaj qura waa kow tamatucna waa la niyoodaa tamatucu waxa wey sidaan inagu u xajino ifraadka xaj quraad xidhanaysaa xaj hal xaj unbaa xaj unbaad xidhanaysaa waa ifraad markaa doonayso tamatucana cumraad xidhan bilaha xajka waad iska xalaaloobi kadibna xaj baa kaaga dambayni cumraa kaaga xaj baa kaaga dambayni ha marka hore cumradaad horreysiini xajkana waa dambaysiini qiraankana waa inaad labadaba isku darto qiraan markaynu leenahay waa la qiraan baa imanaya ama waa la xidhiidhinaya waa xaj iyo cumro ayaad isku darsanaysaa isdulgelinaysaa saddexdaas iyood ayaa ugu fara badan mulaq haddaad xidhato mulaq haddaad camalka iska niyooto uun adaa lagaaga baahan yahay tacyiin oo saddexdii mid ahaan baad ka dhigi haddaad camal mulaqa la timaad ama ifraad baad u cayini ood u leexini ama tamatuc baad u leexini ama qiraan baad u leexini kolka waxaa la ogaaday inuu camalka xajku saddexdan kusoo ururo adoo halkan iska jooga ayaadan argeysa doonaysaa inaad ka baxdo diyaaradda ayaad raacday yalamlam baad sii maraysaa markaad yalamlam maraysa xaj quraad xidhan kartaa ama shawaal kolkaa ah meesha aad maraysaa ha ahaato bisha shawaal haddii masalan shawaal kowdeeda halkan ad ka baxdo yalamlamna aad sii marto yalamlam adigoo labadii go-ee cadcad xidhan aad ka xidhatood labayk allaahuma xajan aad tidhaahdo xaj baad niyootay imise bilood baad labadaa go-ee cadcad oo qura xidhnaani laba bilood iyo toban habeen eeg laba bilood iyo toban kowdii shawaal baad ayaad xidhatay xajkiisa maaha labadaa xaaji baa tahay labadaa bilood iyo tobankaa habeenba labadaa go-ee eh, cadcad iska xidhnow iska sido xaaji baa tahay madaxaagaa ma dabooli kartid labadaa bilood iyo tobankaa dhar kale laguma ogola labadaa bilood iyo tobankaa kowda shawaal haddaad xajka xidhato haddaad xajka xidhato marka maal eh, maalan bisha eh, dilxija marka ay tahay shan imisaa ka dhiman sagaalkii imisaa ka dhiman iisoo sheeg shantii dilxija haddaad xidhato imisaa ka dhiman maalintii carafa shan baad may dilxijo shanteedii baad xidhatay afar dharaaroodoo qura maalinta saddex baaba ka dhiman sow maaha carafa ku dartay afar tahay afartaa unbaad go- labada go-e cadcad unbaad xidhnaani maalinta tobnaad waad iska bixin bal waxaad ka warantaa haddaba ninka laba bilood iyo toban maalmood xidhan laba go-oo cadcad ee xaajiga ah iyo ninka shanta dharaarood ama afarta dharaarood xaajiga ah ka waran mayna kala hawl badnayn aad bay u kala hawl badan yihiin ifraad haddaad niyooto oo xajkaagu ifraad uu yahay labadaa qeydee cadcad ayaad xidhnaani xilligaad xidhatay ilaa xilliga laga xalaaloobayo xilliga aad xidhato qasab maaha xilli gaara xidho lagu odhan maayo shawaal kowdeedaad xidhan kartaa labadeedaad xidhan kartaa soddonkeegaad xidhan kartaa dilqacdo kowdeedaad xidhan kartaa soddonkeegaad xidhan kartaa ilaa muxaram bisha sagaa ilaa maalinta carafkaad xidhan kartaa maalinta aad xidhato xaj qura ilaa inta aad camalka xajka uu kuu dhammaanayo maalinta tobnaad wada dhammaysan karaaye ama taxalulka dee awelka maalintu kuu xasilayo intaa unbaad go-yaasha cadaad xidhnaani waa xaj ifraada ah haddaad la timaad tamatuca oo inagu sidaynu inta badan u xajinno ah waxa weeye tamatucu halkan markaan ka baxayno ama madiine mar ama yolamlam kasii xidho oo waa inaad cumro xidhato cumrada markaad xidhato ayaad acmaashii cumrada gudani markaad gudateed dhamaysato waxaa laga yaabaa inay laba saacadood kugu qaadato acmaasha cumrada xataa intaad jidka kusii jirto haddaad yolamlam ka xidhato isku wada geeyo waxaan maalin gaadhaynin wey maalin baa laga yaaba inay kugu qaadato markaad maalintaa muctamir ahaatee madaxa banayseed cidiyaha iska gurin lagu yidhaha timaha ha jarin lagu yidhaha dee wax kasta iska ilaali lagu yidha ee halkaa ad taagnaato maalintaa markaad cumrada dhammaysato waad xalaalowday dharkaagiibaad iskaga soo noqoni markaad dharkaagii iskaga soo noqoto nin reemaka oo kalun baa tahay oo cidiyaad iska guriyo timahaad iska xiriyo dharkaagii caadiga ah khamiisyadaadii baad xidhaniyo marka uu xajku gaadho ayaa maalinta sideedaad dilxijo maalinteeda sideedaad ee berri oo kale ay carafo tahay ayaad intaad dharkii dib iskaga saarta ayaad labadii go-e cadcadaan la soo bixi markaasaad xajkii haddana xidhani eeg waa tamatuca cumraad xidhatay makaa tagtay nin reemaka oo kale aad iska noqotay aayar baad dharkaagii iska xidhatay hore oo kale haddana maalintii sideedaad baad xajkii xidhatay tamatucu waa sidaa ifraadkuna waa xajka inaad xidhato qiraanku waxa weeye ama xaj xidho ama cumro xidho oo inaad ka kale dusha kaga keento ood ood xidhiidhiso oo camalkii aad gudanaysay ee cumraduna camalka gaarkaa ah ay lahayd xajkuna camalka gaarkaa ah uu lahaa oo miduun laga soo qaado dawaafkaagii unbaa kuu wada noqonaya kii xajka iyo kii cumradaba unba sacyigaagii unbaa ku wada noqonaya wahaakada kaasina waa qiraan saddexdaas iyood baa xajka loo loo xidhaa ama loo xarmadaa yaa ugu fadli badan afarta imaam haddaynu soo qaadano imaamu maalig wuxuu yihi waxa ugu far fadli badan baa leeyahay ifraadka imaamu axmedna wuxuu yihi waxa ugu fadli badan baan leeyahay tamatuca abu xaniifana wuxuu yihi waxa ugu fadli badan baan leeyahay qiraanka saddexdaa imaam xaggay kala qaateen imaam eh, imaam maalik markaan soo qaadana muxuu yihi ifraad imaamu axmedna muxuu yihi tamatuca oo kan inagu aynu qaadana ah. imaam abu xaniifa muxuu qaatay qiraanka ayuu qaatay imaamu shaafici baa soo hadhay imaamu shaafici laba qowl ayuu leeyaho qowlna imaamu axmed buu waafaqay oo tamatuca ayaa ugu qiima ugu fadli badan buu yihi qowlna wuxuu waafaqay imaamu maalig ifraadka ayaa ugu fadli badan buu yihi waad ila socotaa kolkaa ifraadka markaad xaj xidhato eed xajka horreysiisato ayaad bacda alxaj cumradii la imanaysaa oo tamatuca iyo ifraadkaa iska soo horjeeda tamatuca iyo yaa iska soo horjeeda tamatucana cumradaa horeysa xajkaa dambeeya ifraadkana xajkaa horeeyo cumradaa dambaysa qiraankana meel quraabaad iskugu wada keentayba culimadu waxay afarta madhab haddaba markay sidaa u kala garan waayeen qiimaha badan waxa laysku haystaa xajkii rasuulku ku ahaa sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kolley sidii qiimaha lahayd buu dooran lahaaye rasuulku sidee buu u xajiyey qolo kastiba kanay leeyihin kanaa fadli badan ay leeyihin xajkii rasuulku waafaqsan yahay oo horta hadalku hadalku ka jiro iyo khilaafku waa halkaa faslun wayajuuzu waxa bannaan an yuxrima inuu xidho mufridan isagoo ifraadinaya oo xaj keliya la imanaya xaj baad la iman waa kow o mutamatican isagoo tamatuc iyo raaxo samaynaya oo cumrada horreysiinaya xajkana dambeysiinaya oo talow tamatucu xagu uga yimid ninkan aynu nidhi cumru horreysiiye raaxadu waxay uga timid markuu cumraysto miyuuna xalaaloobin muna cadarkii isticmaalin miyuuna dharkiisii ku soo noqonin miyuuna nin reemaka oo kale noqon dee uu tamatic wey uu xalaaloobay mutamatic wey oo qaarinan isagoo xidhiidhinaya qaarinku waxa weeye maalan cumraad xidhatay adigoo cumradii xidhay baad waxaad samayn kartaa xaj ugeyn kartaa xaj ayaad ugeyn kartaa haddaad doonto xaj baad xidhatay oo cumraad ugeyn kartaa haddaad doonto mar qura ayaad israaciniba xaj iyo cumro ayaad mar qura wada xidhiidhin qaarin kuwa kaa culimadu waxay yidhaahdeen haddaan hadda cumro xidho iyo lamlam baan cumro ka xidhay maala bilihii xajka cumraan xidhay cumro markaan xidho een maka tegey un is idhi alla ilahi xajkana ma ku dartaa cumradan xaj ba ma u bedeshaaba oo xaj ma la xidhiidhisaa talow ma u bedeli karaa xaj si aan labadaydaa go ee cadcad iskaga sito kiiraan ma ka dhigan karaa ha laakiin shardi waa haddaanan dawaafka cumrada bilaabin haddaan dawaafka cumrada bilaabay oon oon dawaafay dawaafulcumro oo sacyigu markuu ii hadhsanaa aan ismaanacoon idhaahdo ar cumradaadii xaj ma ka dhigataa may markaa kiiraan ma samayn karo waayo cumrada camalkii ugu muhiimsanaa baan qabtaybe waxaa la yidhi xataa haddaad muqadimada dawaafka la timaado kiiraankii wuu kaa xadhaya haddaan xajarul aswadkii dhunkado ama aan salaamo oo laakiin aan u salaamo ama aan u dhunkado lidawaaf libidaayati dawaaf war markaa iska jooji sawdiga dawaafkii gudagalay ee bidaayadii dawaafka taagan haddaan laakiin iska salaamo un xajarul aswadka oonan dawaaful cumrihii weli la imanin waan qalbin karaa haddii xaj an xidho qiraan ma samayn karaayo cumro dusha ma kaga geyin karaa jawaabtu waa haa haddaan isagana ruknigiisa muhiimka ah aadan samaynin oo maxay ah wuquufu carafa carafa wixii ka horeeya cumro waad ku darsan kartaa laakiin hadday carafa aad istaagtay oo bacda wuquufi carafa adoo xaajiya oo xaj kudha xidhay haddaad tidhaahdo cumro igu bedel baa lagu odhanaya sawdiga xajka intii ugu muhiimsanayd qabtay taxalulkiibaba kuu dhimana wax yar kuu dhimana haddii aan maalan aan cumro aan halkan ka xidho cumraan xidhay cumradii markaan xidhay ayaa iga fasahaaday cumrada waxyaabo badanoo fasahaadiyaa jire ninkan cumrada xidhay xaaskiisiibuu u tegey isagoo weli aan cumradii ka xalaaloobin maxaa qoran cumradii markan ay sidaa noqotay ee sidaa u xumaatay ee fasaadka aad ku samaysay waxaa kolley adeegaysaa wa atimu lxaja wاlcumrata lilah waa inaad xajka dhamaystirto cumradana dhamaystirto ilahay dartii ad u dhamaystirto hadda wuu kaa fasahaaday cumradii ama xajkii haddana dhamaystir baa lagu leeyahay cumradii fasahaaday eed hadda xidhnayd ee acmaasheedi ay kuu dhinayd xaj ma dulgelin kartaa qole waxay dhahdeen waa cumro faaside cumro saxiixa wax loo geyin karaaye ha laga daayo qolena waxay leeyihiin meye sow iyada lafteeda sidii cumro saxiixa looma dhamaystirayo war ugeyso oo ugee waa qiraanka ayaynu kolkaa eegeynaa wayajuuzu waxa banaan an yuxrima inuu xidho mufridan isagoo ifraadinayo xaj qura niyoonaya ow mutamatican isagoo tamatucoo raaxaysanaya oo cumrada horraysiinaya ow qaarinan isagoo qiraan samaynaya oo xidhiidhinaya meel qura iskugu geynaya ow muطlaqan isagoo iطlaaqaya marka qaar qiraanku qasab buu ku noqon karaa gabadha oo kale maalan inan baa xidhatay cumro dumarka inan ku dhacaanba aad bay ugu dhacan cumroay xidhatay inantii iyadoo cumro xidhan ayaa madiine laga yimid waana maalmihii xajku uu soo dhowaa maalintii yowmu tarwiyadii yowmu tarwiyadii way soo dhowdahay inantii cumraa u xidhan caadadii baa ka timid bishu markay toddoba ahayd toddobadii bisha iyadoo weli cumradii aan dawaafkii samaynin oo cumradii madiine ka timid oo soo xidhatay ama yalamlam ka tagtay halkan ka tagtay oo maalintii toddobaad bay cumradii idha cumradii ay u xidhan tahay oo weli acmaashii cumrada aan dhex gelin ayay toddobadii maka soo gaadhay caada ka timid waxaa la odhanayaa soo maaha iska fadhi intaad daahir noqonaysid caadaduna toddoba dharaarood bay ka socotaa imise dharaarood toddoba dharaarood wuquufu carafa maxaa ka xiga maxaa ka xiga wuquufu carafa laba cisho sideed iyo sagaal maalinta sagaalaad waa wuquufu carafa soo maaha xaj gabadhan maxaa u xidhan hadda cumraa u xidhan cumradii may ka xalaalowday may ka xalaaloobi kartaa goor may ka xalaaloobi de markay maydhato sow maaha maydhigeegina waa toddoba dharaarood kadib wuquufu carafana laba dharaarood baa ka xiga cumrana hadda u xidhan inantani hadday xash xidhatay waxba waa kama xumaadeen oo carafay tegi lahayd hadda cumraa u xidhan maxay samayna xalkeegu waa maxay inanay cumraa kuu xidhan cumradii kama xalaaloobi kartid oo ma dawaafi karaysid oo caadaad leedahay oo waa xadiidkii bukhaariga hayra an laa bilbeyt ifcali maa yafcalu lxaaj hayra an laa bilbeyt baa ku hor yaalla samee wax kastuu xaajigu samaynaya laakiin guriga kacbada ha dawaafin maxay samaynaysaa markaa dee kiiraan inay iska samaysato wey inay xajkii u geysato kadibna dhiiguun sidii tamatuc oo kale ay ula timaado ay carafe iska aaddo markaa carafe markay soo joogsato xajkii baa u jiraya xajkii ayaa u jiraya ilan acmaashii cumrada mayna gudageline dawaafka wixii ka horreya o dhan way bedelan karayse wayajuusu waxaa bannaan an yuxrima inuu xidho mufridan isagoo ifraadinayo oo xaj ku dhex niyoonaya oo mutamatican isagoo tamatucaya oo cumrada horreysiinaya oo uqaarinan isagoo xidhiidhinaya oo meel qura iskugu keenaya oo mulaqan isagoo muliqan isagoo ilaaqaya laamka inuu kasriyaan jeclaa o muliqan o muliqan laamka bainoo kasriyey o muliqan isagoo ilaaqaya ila mufradanba maynaan soo odhane mufridan baynu soo nidhiye o muliqan isagoo ilaaqaya oo aan aan caddaynin xajna cumrana aan caddaynin cibaadadaa u nusukaa uu niyooday labayk allaahuma uu niyooday wayasrifuhu wuxuu u leexini markaa hadduu muliq yahay ilaa maa shaa kuu doono ama ifraad u leexi ama tamatucu leexi ama qiraan u leexi wa afdaluhaa waxa ugu fadli badan alifraadu ifraadkaa ugu fadli badan imaamku yuu waafa eh, madhabku yuu waafaqay marka waafdaluhaa alifraad imaamu maalik buu waafaqay halka laga eegayaa waa xadiisu caaisha xadiiskii ahaa ajrigu waa qadra nasab ma xasuusantihiin qadra nasab dhibka ku soo gaadhaya kolba qiyaasta uu leeyahay iyo qadarkiisa iyo tacabkaagu intuu yahay ninka mutamatici waa ninkaa raaxaystay khamiiskiisii xidhan ka bisha shawaal xajka xidhay ee shawaal iyo dilqacde iyo tobankaaba labadaa goe ee cadcad xidhan ee xaajiya een saliid een marsanaynin maxaanku dhaha cadar een udgoon marsanaynin een maxaanku dhaha dharka iska bedelayninee dee labadaa go-ee cadcad hadduu bedelaya laba kaluun ku bedelaya een madaxa daboolaynin ee xaajiga ah war ninkaa rafaad baa u dhammaaday ajrigiisu ninkaa ma sahlanaa labadaa go-ee cadcadu ninkaasitaa ajrigiisu ma sahlanaa halkaasuu la maray wa afdaluhaa ka ugu fadliga badani alifraadu waa ifraad fatamatucu tamatucaa kusoo xiga waayo tamatuca waxaa loo eg ifraadka horta waxa madhabku u qaatay waa tacabkaa soo gaadhaya iyo tacabka waxa dheer xajkana gaar baa loo samaynaya cumradana gaar baa loo samaynaya bilihii xajka o dhanna waad wada qaadatay tamatuca waxaa loogu soo xijisiiyey xajka iyo cumrada mid kastaba gaar baad u samaynaysaa laakiin raaxaa kala dhex gashay waa iska raaxaysatay qiraanka waxaa loogu dambeysiiyey xajkiiyo cumradiibu camal quri ayaad camal qura kaga wada kaaftoontay wa afdaluhaa ka ugu fadliga badani alifraadu waa ifraad fa tamatucu tamatuc baa ku soo xiga falqiraanu qiraan baa ku soo xiga wayejibu waxaa ku waajibi cala lmutamatici qofka mutamatica ah wa miluhu waxaa lamida alqaarinu ka qaarinka ah ee damun dhiig baa ku waajibaya afar shardi haddii la helo wey ree yuuna inaga noqonin dhiig baa ku waajibi wa miluhumaa waxaa lamida fii wujuubi dam dhiigga waajibidiisa waxaa kala mida dadku dhiiggu ku waajibayo waxaa ka mida man taraka kaka taga waajiban waajib min alwaajibaati waajibaadkii shalay aan soo marnee toddobada ahaa ninka ka taga fain cajaza hadduu kari waayo cani dami dhiigga haddii dhiiggii aad weydo waa boqol iyo konton dollar baa laga yaaba ama boqol dollar ugu yaraan in lagu yidhaah neefkii la gowracayay waabad weydeyba shilin ma haysid fa siyaamu cashrati ayaam toban dharaarood baad soomi alaaatun saddex kamida fi lxaji xajka dhexdiisaad ku soomi saddexdaa dharaa saddex maalmood baad xajka ku soomi saddexda xajka lagu soomayo imaamu shaafici laba qowl buu ku leeyahoo jadiid iyo qadiima soo maynaan soo marin ayaamu tashriiqa laga dhigayaa iyo iyo ayaamu ayaynu ku soo qaadanay oo jadiid iyo qadiim labadiisii qowl oo isku haya ayaynu soo marnay wa sabcatun toddobana idaa rajaca marka uu soo laabto ayuu soomi ilaa ahlihi ehelkiisa iyo reerkiisa uu u soo laabto reerkiisa markuu yimaad ayuu inta kalena soomaya in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam haye